بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد الحلم سيد الأخلاق الحلم سيد الأخلاق دلقاتك وحوي دبيعوينك كأوغو سرية وي akhlaaqda isaga ayaa ugu sareeya qofka oo dulqaad leh waayo waxaynu ognahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka sugan tahay waxa idinku wanaagsan ama jannada waxyaabaha lagu galo waxyaabaha ugu badan waxaa ka mida ah labadii qodob ee qodobu ka midka ahaa xusnu lakhlaaq qofka oo mucaamalo wanaagsan ama akhlaaq wanaagsan baxrigu waa baxru dawiil weeye فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون إذا صاب النذلون تزايات رفعتان وما العيب إلا أن أكون مسابه ولو لم تكن نفسي علي عزيزتان لمكنتها من كل نذل تحارب ولو أنني أسعى للنفع وجدتني كثير تناولي الذي أنا طالب ولكنني أسعى لأنفاع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع ساحب cudurulkaadib beenaalaha cudurdaarka uu keeno waa baxru dawiilun isna لئن باعد دار المعزى ونابه من الدهر يوم والخطوب تنوب لمشي على بعد على علة الوجاء أدب ومن يقضي الحقوق دبوب ألذ وأحلى من مقال وخلفه يقال إذا ما قمت أنت كذوب وهل أحد يصغي إلى عذر كاذبين إذا قال لم تأبى المقال قلوبون وقال السكوت عن اللئيم ninka liita in laga aamuso qofku markuu qof liita yahay in laga aamuso السكوت عن اللئيم buu doonaya halkana inuu kaga hadlo ama uu inaga yidhaahdo hadal wuxuu ka yidhi السكوت عن اللئيم waa بحر الخفيف بما شئت في مصابة عردي فالسكوت عن اللئيم جوابون ما أنا عادم الجواب ولكن ما على الأوست أن تجيب الكلابا مخالفة الهوى قفك هودي إني هودي سيئد إنه هودي سخلافة أيها الكنا دون ينو كيرادو بحر هنا متقارب إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب سوء الإنصاف والبحر الوافر بحر الوافر بكسوار كنا يخاطبني سفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا غنى بلا مال وغنيني ما هدنا أن هنتي كفدين بحر أوكو كان وبحر طويل أيون قرية بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه فجرأت من غمدي القناعات صارما قطعت الرجاء منهم بذبابه فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولاذا يراني قاعدا عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء إلا به إذا ما إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ولجى عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى الناجمة تحت ظل ركابه فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتغي في كتابه وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه culima waxaynu doonaynaa markaa inaynu eegno gabayga uu ku leeyahay idaa sabanii nadlun alxilmu sayid اlakhlaaq xilmiga iyo dulqaadku akhlaaqda oo dhan isaga ayaa hogaamiya kolkaa taa macnaheegu waxa weeye qofku haddii uu yahay qof xilmi leh ama dulqaad leh akhlaaqda tii ugu wanaagsanayd ama ugu saxnayd ama ugu sarraysay ayuu qofkaasi haystaabay ka dhigan tahay kolka akhlaaqda waxyaabaha ugu sarreeya ayay ka mid tahay maxaanku idhahdaa xilmigu ayuu kow ka yahay ama uu noqonaya taa ayuu doonayaa inuu halkan inagu baraarujiyo wuxuu yidhi markuu taa ka hadlayey idaa sabanii markuu icaayo nadlun qof liitaa markuu icaayo tazaayatu waxaan kororhsadaa rifcatan sarrayn iyo derajaan kororhsadaa qof xuni hadduu icaayo anigu derajuun baan kororhsadaa buu yidhi oo derajo un baan halkaa ka sii kororhsadaa ama rifco iyo qiimo un baan qof sii kororhsanaya un baan noqdaa buu yidhi idaa sabanii markuu icaayo haddaba sheekhu idaa buu isticmaalay ereyga idaa ayuu isticmaalay laakiin in ma isticmaalin ereyga in a ah hadduu isticmaali lahaa waxay noqon lahayd ereyga in a ah markaynu doonayno wax shakile ayuu noqon lahaa cayda qofka xuni shaki bay yeelan lahayd macna ahaan waaba qof xuni inuu qof wanaagsan caaya mashkuuk bay noqon waxaan la hubin bay noqon lahayd laakiin idaa markuu isticmaalay waa yaqiin qof xuni inuu ku caayayo waa yaqiin qof xuni inuu ku caayayo waa yaqiin taasi kolka wax shakile ma aha idaa waktigeygii unbaa loo baahan yahay idaa sabani markuu icaayo kolley wuu icaayi doonaaye nadlun qof liitaa marka uu icaayo tazaayatu waxaan korodhsadaa rifcatan qiimo iyo sarrayn ayaan korodhsadaa markaa un baaban anigu qiimahayga ogaadaa buu yidhi markuu ka icaayo un baaban leeyahay ogaadaa buu yidhi wamalcaybu ceebtuna ma aha wamalcaybu ceebtuna asal ahaanba ma aha buu yidhi oo ceebi kuma jirto ilaa an akuuna inaan ahay musaabahu kuu caayay mooye wax kale musaabahu halkaa labada bood in la kala saaro ma aha musaababahu in la yidhaa maaha waayo gabayguba dee ceeb buu noqon lahaa xagga balaaqada sheekha waa lagu ceebayn lahaa haddii musaababahu uu odhan lahaa musaabahu weeyaan bacdu way isku shadan tahay labada boodee dambe xataa waxa weye liajli liqaafi ama liajli la odhan maayo shicir dartii ayuu u kala saaray la odhan maayo oo sidanuuba shicirka laftiisuba uu sax ku noqonaya sidan iminka uu inoo yahay ayuu sax ku noqonayaaba kolka waxalle waxaynu uga baahannahay saabahu inaynu nidhaa saababahu inaan musaababahu inaan u bedelno ma jirto wamalcaybu ceebtuna ma aha ilaa an akuuna inaan ahay musaabahu kii la caayayey mooyaane uu kaa xuni caayay dee nin xun inuu caayay maceebbaa buu yidhi nin xuni inuu caayaa ceeb maaha laakiin inaan u jawaabo aniguna oon la mid noqdo ayaa labada ceeb ah walow lam takun haddayna ahaan lahayn way tahayeen nafsii naftaydu calaya dushayda casiizatan mid cizi ku leh naftaydu haddayna aniga cizi igu lahayn buu yidhi ayna agtayda qaali ku ahayn way ku tahaye qaali way ku tahay dee lowlaada waa naqaanay luqa alcarabiya macaanidii ay u iman jirtay haddii naftaydu ayna aniga dushayda qiimo iyo cizi ku lahayn ayuu yidhi way ku leedahaye lamakantuhaa waxaan suurtagal uga dhigi lahaa min kulli nadlin qof kastooo liita xaggiisa tuxaaribuhu iyadoo la dagaalamaysa qof kasta waxaan suurtagal uga dhigi lahaa oo liita inay la dagaalanto waan dayn lahaa buu yidhi qof kastoo liita inay u jawaabto iyo inay la dagaalantaba taa macnaheegu waxa weeye naftu haddii ayna cizi lahayn ama agtaada ayna cizi ku lahayn qof xun oo kula hadlaba inaad u jawaabto ayaad isku dayi doontaa laakiin hadday naftaadu agtaada cizi ku leedahay waxaa la yidhaha qofka xuni markuu kula hadla ani iima jeedaa la yidhaahdaa ani iima jeedo walaqad amuru cala la'iimi yasubunii فمضيت ثم قلت لا يعنيني ومركو يعايك ليتا وان ضافا anigoo socda waxaanan idhaahda ani ku caayaya aniga maaha waa qof kale ayuu caayaya baan idhaahdaa buu yidhi walow lam takun haddii ayna ahaan lahayn nafsii aniga naftaydu haddayna ahaan lahayn calaya dushayda casiizatan mid cizi igu leh lamakantuhaa suurtagal ayaan uga dhigi lahaa min kulli nadrin qof kastoo liita tuxaaribuhu iyadoo la dagaalamaysa ama dagaal kula jirta walow annanii ascaa linafcii wajadtanii kaiira tawaanii liladii ana aalibu walow annanii anigu ascaa haddii aan u sacyiyi lahaa linafcii anfacayga haddaan u sacyiyi lahaa wajatanii waad heli lahayd kaiira tawaanii anigoo aad uga daalaya liladii kaana anigu daalibuhu aan codsanayo halkana wuxuu ina yidhi asalba qofku laba mid ahaan ayuu u noolaadaa qof wuxuu u noolaadaa naftiisa oo qura qofna wuxuu u noolaadaa ummadiisa ayuu u noolaadaa wax u qaba iyo nafcigeega wuxuu doonayaa inuu imaamu shaafici ina yidhaa anuu ma ihi dadka hamigooga oo qura u nool ma doonayo inaan keliday u noolaado ama hamigayga oo qura inaan u noolaado ma rabo taa ayuu doonayaa inuu inoo sheego wuxuu yidhi markuu ka hadlayey walow annanii anigu ascaa haddaan ku dadaalayo ama aan u sacyiyayo linafcii nafcigayga haddaan u sacyiyayo wajadtanii waad i heli lahayd kasiira tawaani anigoo aad uga daalaya liladii ka ana anigu daalibuhu haddaan dalbayo haddaan wixii naftayda uun u socon lahaa waxaanan dalbayo waan ka daali lahaa buu yidhi waayo waxaanan dalbayaa waa wixii ummadda iyo dadka wax naftayda anfaca haddaan u socon lahaa dee waxan waan ka daali lahaa waxay ka dhigan tahay anigu waxaan u saciyayaa waxa ummadda waxa naftaydana uma saciyo kaadii ka daali maayo macno labaad ayay halkan yeelan kartaayo macnaheegu wuxuu noqon karaa haddii anigu naftayda uun aan u saciyayo waan ka daali lahaa buu leeyahay waxa naftayda uun een u saciyayo laakiin kama daalayo shaqadaydan oo dee naftaydii uun maaha mas-uuliyaddii ummadda oo kale ayaa ay saaran waayo waxaa naftaada oo qura waad yaraysan kartaa waxaad ohan kartaa waxani waa adiga uun meel iska dhig laakiin naftaada iyo ummadduba waxa ay wadaagaan ma yaraysan karaysid taa ayuu doonayaa inuu kolkaa inoo sheego walow annanii anigu ascaa haddaan u sacyiyi lahaa linafcii nafcigayga iyo anfacayga haddaan u sacyiyi lahaa wajadtanii waadi heli lahayd kaiira tawaani daalkaygu kiiuu badan yahay liladii kii aan ka daalo ana anigu daalibuhu aan dalbayey walaakinanii ha ahaatee anigu ascaa waxaan u cararaa lianfaca inaan nafci u yeesho oon anfaco saaxiibii saaxiibkay saaxiibkay inaan anfaco ayaan anigu u cararaa wacaarun ceeb bay ku tahay cala shabcaani ninka dheragsan injaaca hadduu gaajoodo saaxiibuhu saaxiibkiisu hadduu gaajoodo qofkani adigoo dheragsan saaxiibkaana inuu qatan yahay waa ceeb aad iyo aad u weyn ama u foolxun ayay noqonaysaa wacaarun ceeb ayay ku tahay cala shabcaani dheragsanaha injaaca hadduu gaajoodo saaxibuhu saaxiibkii hadduu gaajoodo cudurulkaadib beenaalaha cudurdaarkiisa ayaynu halkan ku arkaynaa cudurulkaadib beenaalaha cudurdaarkiisa waa baxru awiil lain baacuda daaru lmucazaa wanaabahu min addaari yowmun waalkhuduubu tanuubuun lamashyun calaa bucdin calaa cilati lwajaa أدب ومن يقضي الحقوق دبوب ألذ وأحلى من مقال وخلفه يقال إذا ما قمت أنت كذوب وهل أحد يصغي إلى عذر كاذبين إذا قال لم تأبى المقال قلوب lain bucidad haddii ay fogaatay daaru lmucaza ninkaa la tacziyeynaya daartiisu wanaabahu uu welibana soo weeraray min adahri xagga sanadka yowmun maalin waalkhuduubu mashaakilkuna tanuubu way soo weeraraan qofka eh lamashyun inuu socdo calaa bucdin maca lbucdi fogaanshaha miciisa calaa cilati lwaja welibana cagta oo biyogelisay ama xanuunkaa cagta miciisa uu ku socdo adibu waan anigu tukubiyoon socon waman yaqdi lxuquuqa xuquuqda ka gudanayaana dabuubun wuu tukubaaye aladu mashyigaa ayaa ka macaan oo wa axlaa ka sii macaan min maqaalin hadal iyo wa khulfihi beenayntiisa yuqaalu waxaa la odhanayaa idaa maa qumta markaad kacdo anta kaduubun beenaalaa tahay wa alaxadu qof ayaa yusqii dhagraariciya ilaa cudri kaadibin beenaalaha cudurdaarkiisa u dhagraariciya idaa qaala markuu yidhaahdo lam taaba almaqaala quluubun hadalkayga qalbiguba ma diidin waxaynu doonaynaa haddaba inaynu eegno tusaale ahaan bal hadda nooca gabaygan uu u dhigayo ama gabaygan uu ka dhiganayo inaynu eegno ayaa runtii muhiim inoo ah wuxuu idhi markuu taa ka hadlayey lain bacudad haddii ay fogaatay buu yidhi daaru lmucaza ninka la tacziyeynayo daartiisii hadday fogaatay ninka la tacziyeynayo daartiisii baa fogaatay oo meel fog ayuu noqday wanaabahu waxa ku dhacay ninkaa ay asaabahu min adahri xagga sanadka waxa kaga dhacay yawmun maalin maalintan iminka musiiba looga jeedaa adahru yawmaani duu amnin waduu khatarin waalcayshu cayshaani duu safwin waduu kadarin wuu inoo keeni doonaabaa laga yaabaaba inuu inoogu keenaa dhici karta lain bacudad haddii ay fogaatay daaru lmucaza la tacziyeeyaha daartiisu wanaabahu uu ku dhacay min adahri xagga sanadkana yawmun maalin adagi ay ku dhacday iyo musiibo walkhuduubu mashaakilku tanuubu way isweydaartaanoo qofka way ku dhacaane kolley mashaakilku dadka way ku dhacaanoo dee waxaa laynoogu talagalay waarid maaha haddaad maanta nooshahay xanuunna filo haddaad maanta nooshahay geeri filo haddaad maanta faraxsan tahay werwarunbaa ka dambeeya kolka waxa weeye daartan looguma talagelin waarid qofka markuu xanuunsado yaaba wuxuu moodayaa daarta sabab xikmaddii loo abuuray buuna fahamsanaynba ama una garanayninba lamashyun socod buu ku yidhi ayaa aladu ka macaan oo wa axlaa kasii macaan min maqaalin wakhulfihi inaan ninkaa u socdo oon cagta ugu tago haba fogaado gurigiisu iyo oon musiibada ka soo tacsiyeeyo ayaa ka macaan oo ka wacan buu ku yidhi hadal aan idhaa waan fogaa iyo waan kuu imani iyo oon haddana beeniyo oo haddana hadalkayga dee la diimayn kari waayo lama diimayn karayo dee beenaale cudurdaarkiisa haddaan cudurdaaro badan sheegto nidhaa mashquul baan aha maxay baan aha aan jirin lama lama wax qiimale noqon maayo markaan ka hayo ayaa la odhanayaa been buu sheegaya mashquul maahay lain bacudad haddii ay fogaatay daarulmucaza kala tacziyaynayo daartiisu oo wanaabahu uu ku dhacay min adahri xagga sanadka yowmun maalin adagi waalkhuduubu mashaakilkuna tanuubu waynay isweydaartaan wayna ku dhacaan qofka e lamashyun inaan lugeeyo calaa bucdin maca bucdin fogaanshaha miciisa calaa cilati lwaja welibana wejiga oo xanuunka ah ciladiisa miciisa aan lugeeyo labada calaaba waa bimacnaa maca calaa bucdin waa maca bucdin calaa cilati lwajhana waa maca cilati lwajh ereyga alwaja laba macno ayaa la siiyaayo isku dhadhow waa biyogelinta cagta hoose ay ku biyogeliso alwajha qolana raafdilaaca neefka adhigi xoolihii uu raafdilaaca ayay u isticmaalaan kolka haddaba alwaja markaynu nidhaahno cagta oo ku biyogelisay cagtaadani waxay ku biyogelinaysaa markaad xoog ugu socoto meel adagna aad ku socoto cagtu way ku biyogelini kolkaa wuxuu ku leeyahay lamashyun socod calaa bucdin maca bucdin fogaanshaha miciisa aan socdo calaa cilati lwaja maca cilati lwaja biyogelinta ciladeeda maceegana aan ku socdo kiyoy caguhu biyogeliyeen adibu xaalada aan soconayo welibana intaa ay cagtu ibiyogelisay adibu xaalaynu ka dhigaynaa markaa waanan shadaynaa ba'da waman yaqdi lxuquuqa xuquuqda ninka gudanayaana dabuubun aad buu u socdaayo wuu tukubaaye walaalkaana wuxuu kugu leeyahay musiiba markay ku dhacda inaad buuqato walaalkaa musiiba markay ku dhacdo inaad buuqato ayuu xaq kuugu leeyahay waman yaqdi lxuquuqa dabuubun saasuu yidhi mashigaa ayaa aladu ka macaan oo waahlaa ka sii macaan min maqaalin hadal iyo wakhulfihi beenintii intaan hadal idhaa haddana inaan beeniyo socodkaa ayaa ka macaan iyo lugta ay biyogelisay een haddana ku soconayo ayaa ka sii macaan yuqaalu waxaa la odhanayaa yuqaalu waxaa la odhanayaa idaa maa qumta marka aad istaagto anta adigu kaduubun beenaale ayaa tahay ayaa la odhanayaa idaa maa qumta anta kaduubun whal axadun ma qof ayaa yusqii dheg raaricinaya ilaa cudri kaadibin beenaalaha cudurdaarkiisa u dheg raaricinaya idaa qaala markuu yidhaahdo lam ta'ba ma diidin almaqaala hadalka alquluubu quluubtu quluubtuba hadalkayga ma diidin markuu yidhaahdo hadalkayga qalbiga ayaan ka idhi markuu yidhahdo qalbigaygu been ma sheegaynin qofna ma yeelayo oo lagama rumaysanayo waxaa kaloo halkaa lam ta'badaa aynu arki karnaa lam ta'ti ciduu lam ta'ti yidhi miyay jirtaa kitaabkeena lam tati ma lam taba un buu yidhi saw maaha idaa lam taaba iyo idaa lam tati labada kaan doonno ayaynu odhanaynaa kolkaa waxba dhib ma leh haddii haddaba hadalkaaga qalbigaagu uu rumaysan kari waayo ama qalbigu uu rumayn waayo dee waxa weeyaan arrinkaasi wuxuu noqonayaa arrin lagugu ceebeeyo ama lagugu caayo ayuu noqonayaa saas ayuu ka dhigan yahay wahal axadun ma axad ayaa yusqii dheg raaricin ilaa cudri kaadibin beenaalaha cudurdaarkiisa u dheg raaricin idaa qaala markuu yidhaahdo lam ta'bal maqaala qawlka ma diidin quluubun quluubtu ma diidin hadalkan qalbigayga ayuu ka soo go'ay ee qalbigaygu ma diidanoo afkayga iyo qalbigaygu isma diidanayn ee hadalka saasaan u doonayay markuu yidhaah cidna dhegaysan mayso haddaba imaamu shaafici talow muxuu u yidhi yuqaalu idaa maa qumta anta kaduubun maxaa laguu yidhi markaad kacayso un beenaalaa tahay maa markaad hadalka leedahayba beenaalaa tahay lagu yidhaahdo caadada dadka ayuu si fiican u daraaseeyey qofku markuu hadlayo lama yidhaha beenaala tahay laakiin markuu kaco ayaa laga daba yidhaahdaa beenaala tahay kolkaa mushkiladu waxa weeye idaa ma saas ayuu u leeyahay idaa buu isticmaalay in ma isticmaalin yaqiin buu ka dhigayaa kolkaa beenaala tahay in la odhanayo qofka haddii uu dee waxyaabaha noocaas oo kalea uu keeno ama wixii xaqa loogu lahaa uu dee sidaa uga gaabiyo asukuut can ilaim qofka liita oo laga aamuso asukuut can ilaim waxaa laga aamusayaa qofkii liitay ayaa laga aamusayaa marka uu kucaayayo waa baxru kolkaa قل بما شئت في مصابة عردي فالسكوت عن اللئيم جواب ما أنا عادم الجواب ولكن ما على الأست أن تجيب الكلام هل كنا واحد يكتا قل واحد تلاهذا بما شئت واحد دونته في مصبة عردي أدقو عردي يشرفت إذا كعايا قل واحد تلاهذا بما شئت واحد دونته fii masabati cirdi adigoo sharaftayda ku caayaya sharaftayda markaad caayaysa waxa laxa doonta iska dhee buu yidhi fa sukuutii aamuskayga canilaiimi kaliita aan ka aamusaa jawaabun isagay jawaab u tahay jawaab bay u tahay oo mm, waxay ka dhigan tahay qofka liita haddii lala hadli waayo heerkii iyo mustawihii hadalkaba ma gaadhsiisna bay ka dhigan tahay mustawihii qofka loogu jawaabayey ma gaadsiisna waxaa loo jawaabaa dadka kaliita dee ku hooseeya oo caqligaada ku caqli dhexaada ku caqli sare intaba waa loo jawaaba laakiin qofka haddii jawaabtiisaba laga aamuso waxay ka dhigan tahay heerkii jawaabtaba waad ka hooseysa waanad ka liidataa saas ayay noqonaysaa ma ana anigu ma ihi caadimu ljawaabi jawaabta mid waayey umaan jawaabi kari waayin buu yidhi kolkaa hamoodin inay hadalkoo iga xidhmay iyo ciyi igu dhacay inuu jiro hamoodin walaakin ma cala lusdi libaaxyada dushooda ma aha an tujiiba alkilaaba ayda inay u jawaabto aygu markuu wahwah ku yidhaahdo ama dacawaduba markay ku cido libaaxa reerka u soo dee inuu u jawaabo maaha buu yidhi libaaxu aygaa sidaa ay u kala qiimo sarreeyaan ayaanu u kala qiimo sarraynaayo anna dushayda maaha inaan u jawaabaa buu yidhi halkan waxaynu eegaynaa ma maa amaabaa qoran sow maaha maa amaabaa inoo qoran maa ana baan doonayna inaan ka dhigno maa ana ciduu maa ana u qoray ma jirto sow maaha darayga sida caadigaa kutubta maa ana baynu heli doonaa isagoo ugu qoran maa ana maa amaa ma laakiin maa ana cidnaba uma qorin maa ana miya maa ana anigu ma ihi cadimu ljawaabi jawaabta mid waayey walaakin maa min alusdi ba halkaana qoran saw maaha maa cala lusdi mintaasina calaa ahayd iyada lafteedu maa cala lusdi libaaxyada dushooda ma aha an tujiiba alkilaaba inay ayda u jawaabto libaaxu inuu ayga u jawaabo kaasi mid looga fadhiyey maaha buu ku yidhi waxaynu eegaynaa bal hadda aan ku soo celiyo qul waxaad tidhaahdaa qofka xunow qul waxaad tidhaahdaa buu yidhi qofka xunow bimaa shiita waxaad doonto dhe fii masabati cirdii sharaftayda markaad ku tumanayso ama aada caayayso fa sukuutii aamuskayga canilaiimika xunan aamuso fa sukuutii aamuskayga canilaiimika xunan aamusaa jawaabun jawaab bay u tahay maa ana anigu ma ihi caadimu jawaabta mid waayey ma ihi walaakin ha ahaatee maa cala lusti libaaxyada dushooda ma aha an tujiiba alkilaaba ayda inay u jawaabto mukhaalafat lhawa in qofku uu hawadiisa khilaafo hawada inuu khilaafo halkana haddana waxaynu ku arkaynaa abyaadan maalin dhawayd soo marnay macnahoogiioo si kale un loo sabkiyey maalintaa hamziyaynu ku soo maraynay hamziba hamziyay ahaayeen maalintaan soo maraynay maantana waxaynu ku maraynaa iyagoo baa'iyeah oo sabqi kale ama sabki kale ayuu ku sameeyey imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi hamsaha inaan ku marnay baan moodayey mise hamsaha kuma inaan soo marin miyaa talow waa isla baa'iyadiin wey waa bacdan ku marnay isla ba'da un baynu ku soo marnay kolkaa qaab kale ayuu u keenayo waa gabaygii uu ina lahaa markuu ka soo hadlayey gabaygii uu ina lahaa haddii aad kale idaa xaara amruka fii macnayayn walam tadri fiima alkhata wasawaab fadac ma hawiita faina alhawa yaquudu nufuusa ila ma yucaab gabaygii isla gabaygii oo kale unbuu soo celiyey baxr mutaqaarib baa la yidhaahdaa idaa xaara amruka fi macnayayn walam tadri xayثu اlkhaطأ wاsawaab fakhaalif hawaaka faina alhawa yaquudu nufuusa ila ma yucaab halkii hore waxay ahayd fadac ma hawita bay ahayd halkana fakhaalif ilhawa bay noqonaysaa fakhaalif ilhawa walam tadri xayu lkhata buu ina yidhi fima alkhata bay halkaa hore aan soo lahayn aynu soo nidhi idaa xaara markuu noqnoqdo amruka adiga amarkaagu fii macnayayni laba macno markuu ku noqnoqdo laba macno ayuu amarkaagu badhaa waad kala garan weydeen labadana amarka saxdaa iyo ka khaladkaa walam tadri waanad garan weyday xayu lkhada xagga khaladku uu yaallo xayu lkhada weeyaan khada gabaygaa loo leeya xayu lkhada khadii ayaad garan weyday halkuu yaallo wasawaabu sawaabkii halkiisiina waad garan weyday keebaa saxa labadan amar ah, keebaa khalada ayaad istinwadka la garan weyday qaacidada uu ku siiyey waxa weeye fakhaalif hawaaka siday hawadaadu sidaa doonayso un adigu khilaaf sidaad jeceshahay sida aan ahayn yeer kolkaa aad iyo aad bay runtii u baadheen gaar ahaan waxa aad u baadhay cubaada nimanka la yidhaah ayaa aad iyo aad u baadhay oo waxay idhaahdeen haddaad aragto amar aad jeceshahay shay aad jeceshahay haddaad aragto shaygaa waxbaa ku jira bay yidhaahdeen bal u fiirso adaa maanta damca inaad qadiyad ka hadasho waad iska jeclaatay un qadiyaddaa waxba qadiyadaa ku jira naftaada waxbaa ugu jira waxay dooni ha noqoto waxbaa naftaada ugu jira kolkaa waxaa naftaada ugu jira kollay naftu dee cadowbay inoo taho ilaahay baa sheegay ina nafsa laamaaratun bisuu buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ina nafsa laamaaratun bisuu wamaa ubariu nafsi ina nafsa la amaaratun bisu kolka waxay ka dhigan tahay waxa la tijaabiyey baa la yidhi qofku haddii uu wax ad aragto isagoo xiisaynaya ama ku tagsan in waxa ay naftiisa wax ugu jiraan kolka waxaana jeceshahay un khilaaf marba laba amar markay isku kaa gudboonaadaan labadaa amar iminka sadaqaad bixi istiri laba qof baa isku kaa gudboonaaday ma kanaad siisaa mise kanaad siisaa kay naftaadu doonayso mooye ka kale ka ula baydh waayo kan ay naftaadu doonayso wax laga yaaba ujeedo kale ku jirta inaad ama dee qaacidadii qur'aanka inoogu qornayd baad khilaafaysaa inamaa nucimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran bay ahayd qaacidadu kolkaa laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuranti inay khilaafsantaa laga yaabaayo kanaada wax kale ka rabto inay naftaadu abaal kale ka doonaysaa laga yaaba inaad ammaan ka doonaysaa laga yaaba inaad ogaansho od ogaato inaad qof sadaqa bixiyaa tahay eh, ay naftaadu rabto ayaa laga yaaba kolkaa wuxuun baa ku jira halkan ugu ugu ugu qarsoon doon qofkan waxay naftaadu doonayso kolkaa qaacidadu kole waxaas imaam shaafici dhowr jeer saasuu inagula teliyey kelidiina maahae cubaada oo dhan saas ayay ku teliyaan fakhaalif nafsa washayطaana wacsihimaa wain humaa maxadaaka nusxa fatahimi kolkaa shaydaanka iyo nafta ayaa la israaciya haddii shaydaan maanta uu kula taliyo uu ku yidhaahda arrinkan wanaag baa kuugu jira samee dee inaad daahirka sare wanaag kaste ha kala ahaado laakiin inaad iska hubiso weeyaan ilan aabaheen aadam iyo xaawaba jannada wuxuu kaga soo saaray waa xuma kuma odhana waa wanaag buu ku yidhi shajarat alkhuldi baan idiin sheegayaa buu ku yidhi nimcadan aad haysatiin aad ku waartiin buu ku yidhi qaabka aad ugu waari lahaydeen kaalaye buu kolka geedka laydiin diidan yahay haddaad cuntiin halkanaad ku waaraysiinun buu yidhi kolkaad jacayla jeclaayeen nimcadan ilaahay geeyey unbaa iyaguna ku kalifay aad ku waartiin ilaahay caasiya ismayna lahayn laakiin waxay islahayn ku waara meesha waarida ayaa uga muuqaalbau muuqatay idaa xaara markuu noqnoqdo amruka amarkaagu fii macnayayni dhowr macno markuu ku noqnoqdo walam tadri aad garan weydo xayu lkhada gefku halkuu ku jiro wasawaab iyo saxdu fakhaalif waxaad khilaaftaa hawaaka hawadaada khilaaf faina alhawaa hawadu yaquudu nufuusa nafaha wuxuu u hogaamiyaa ilaa maa yucaab wax ceeb ah oo la ceebeeyo ayuu u hogaamiyaaye suu linsaaf abyaadan oo culimmada qaar ay u nisbeeyaan imaamu shaafici kayrkii loo nisbeeye cali binu abi aalib raxmatullaahi calayhi waa inagii nidhina dee waxyaabaha lagu garan karo imaamu shaafici waxa ugu badanuun eh, wuruudka ay ku soo aroortay kutubtii asliga ah turaakii islaamiga ahaa qaabkay ugu soo aroortay baa ugu badan ehm, iyada xagga maxaan ku dhaha asaaliibta shicirka iyadu way ka duwan tahay oo inta badan lama ictimaado oo waxa loo ictimaaday dee qofka asaadiibtiisu marar badan bay isbedeshaa laakiin waan qariina baynu nidhi qofka lagu qiimayn karo ama la odhan karo waa gabaygiisii ama gabaygiisii maaha dee sida daahirka ah kolkaa wuxuu idhi yukhaatibuni safiihu bikulli qubxin faakrahu an akuna lahu mujiiban yaziidu safaahatan faaziidu xilman kacuudin zaadahu lixraaqu tiiba waana baxrulwaafir weeyi يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا يخاطبني asafiihu nacadka ayaa ila hadla bikulli qubxin ceeboo dhan buuna igula hadlaa wax kasta oo liita ninka nacadkii wuu igula hadlaa buu yidhi fa akrahu waxaan karaahiyaystaa an akuuna inaan ahaado lahu isaga mujiiban mid u jawaaba inaan nacadka u jawaabo anna waa necebahay buu yidhi aad baan u necebahay doqonka inaan u jawaabo yaziidu wuxuu kororhsadaa safaahatan doqoniimo cayduu kolkaa iisii miisaa wuxuu ii arkaan inaan hadalba garanaynin yaziidu safaahatan doqonnimo ayuu korodhsadaa faaziidu ana waxaan ziyaadsadaa xilman dulqaad ayaan ana ziyaadsadaa markaasaan ana dulqaad sii siyaadsadaa ka cuudin waxaabad moodaa geedka yaree cuudka ah cuudka yareen guryaha ku qiijinno oo zaadahu uu u kordhiyey alixraaqu gubiddu tiiban udgoon cuudka yar markii la gubo ee la qiijiyo unbu udgoonkiisu soo baxaa inta aan la gubin laakiin waa ushaabahashaa inay iska ka agtaalla weeyaan qofka mu'minka ana marka la caayo ama la dhibo ee dee daacadda ah maxaanku idhaahdaa akhlaaqda wanaagsan marka lagu khaldamo ayuu soo baxaa wax uu yahayba marka lagu khaldamo kan kale wuu la miistaa oo isna wuu u miistaa kan wanaagsanina wanaag buu ugu jawaabaa wanaag markuu ugu jawaabo ayaad arkaysaa inuu yahay cuudkii oo la qiijinayo ama la gubayo markaasaad arkaysaa wanaagga ka soo baxaya hadalkiisii aragiisii fikirkiisii wax kaste markaas ay kuusii muuqanaysaa yuaaibuni waxaa ila hadla safiihu nacaska ayaa ila hadla bikulli qubxin ceeb oo dhan ayuu igula hadlaa fa akrahu waxa nacaa an akuuna lahu inaan u ahaado mujiiban mid u jawaabay yaziidu wuxuu kororsadaa safaahatan doqoniimo fa aziidu anna waxaan ziyaadsadaa xilman dulqaad ka cuudin baabad moodaa cuud zaadahu uu u kordhiyey alxraaqu gubidu diiban udgoon ay u kordhisay cuudka ayaabad moodaaba hinan bilaa maal waa qofka isagoo qani ah oon haddana shilin haysan qofaan shilin haysanoo haddana qani ah ayuu doonayaa halkana inuu sheekhu inoo sheego shilinna ma haysto haddana waa ani waa ani aan shilinna haysan waxaynu doonaynaa markaa inuu yidhaahdo bal haddaan eegno balowtu waa baxru awiil weeyaan balowtu bani dunyaa falam ara fiihim siwa man hada wlbukli miluu ihabihi تجرأت من غمدي القناعات صارمان قطعت رجائي منهم بذبابي فلذا يراني واقفا في طريقه ولذا يراني قاعدا عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء إلا به إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ولجا عتوا في قبيح اكتسابه فكله فكله إلى صرف ليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى الناجم تيها تحت ذل ركابه فعما قليل وهو في غافلاته أنا خاد صروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه بلوت وحن امتحاني وحن تجابيي بلوت وانا امتحاني إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بلوت وحن امتحاني بني الدنيا inamada adduunyada oo dhan imtixaan ayaan ka qaaday waa dadka adduunyada waa bani dunya dadka adduunyada dee uka lahaa ee adduunyada ka shaqeeya ee adduunyada u go'ay balowtu bani dunya dhammaan waan imtixaanay buu yidhi falam ara maanan arag fiihim dhexdooda siwaa man ilaa man qof mooyaane hadaaka la haya walbukli kiioo bakaylnimaduna mil u ihaabihi haragiisa muggii ay tahay sahantiisa waxa uga buuxa buu bakhaylnimo qof kaste oo kala haya bakhaylnima u tuulan buu ku dadka adduunyada u go'ay balowtu waan imtixaanay bani dunya adduunyada dadkooga falam ara maanan arag fiihim dhexdooda siwaa man ilaa man qof mooyaane hadaa kala haya walbuklu kioo bakhaylnimadu milu ihaabihi haragiisa ay ka buuxdo fajaratu waxaan galka ka saaray fajaratu waxaan ka saaray on ka siibay min indi anaaca qanaacada galkeegii qanaacada yarid bu seef ka dhiga gal yar leh fajaradu waxaan ka soo saaray min indi anaaca qanaacada buu kuleeyahay galkeegii saariman seef baan ka soo saaray seef yar baan qanaacada gal yaray leedahay ka soo saaray buu yidhi kolkaa amdi buu yidhi inoo fadxiyey inta badan waa la kasrin jiray amdi fajaratu waxaan ka siibay min indi anaaca qanaacada galkeegii saariman seef yar baan ka soo siibay buu yidhi qadactu waxaan ku googooye rajaa'ii rajahaygii minhum iyaga aan rajaynayey bidubaarihi daraftii iyo afkii yarayda seefta ayaan sidaa ula dhacay buu ku leeyahay aaradii seefta ayaan sidaa rajihii aan nimankaa rajaynayay abuubakrin maad rajayn markaan ogaaday buu dhan imtixaanay dadkii adduunyada oo dhan inay wada buqalayin welibana bukligu inuu inta iyagu yihiin oo dhaniba ay bukli yihiin saantooda mugood muxuu yidhi waa balaaqa ilan saantooda mugood waa ilan waa waa nisbe waa kinaayadii nisbada la oran jire waxa weeye haragaagan yaa ku dhex jira saantaadan yaa ku dhex jira diirkaagan yaa ku dhex jira adiga saw maaha inta aad leeg tahay buu bukliguna leegyahay intii aad ku jirto oo dhan bukli baa kuugu jira buu ku yidhi kolka haddaba rajihii aad rajayaysay hebelkaa wax ka keen ama hebelkaa bal wax ka soo qaada damicii noocaa ee kugu jiray ayaa seef yaroo qanaaca layidhaha ku jarjaray buu yidhi seefta sal muxuu qanaaca uga dhigay seefta wuxuu qanaaca uga dhigay dee maxaa damaca lagu diidaa qanaaca lagu diidaa sow maaha qanaacadu waa kii damaca lagu dawaynayey weeye kolkaa qanaacada lafteedii oo damaca lagu daweeyo ayuu seef inooga dhigay inuu seef yar ka sameeyey tajriid baa la odhan jiray balaaqada fajaratu waxaan ka soo siibay min qimdi lqanaaca qanaacada galkeegii saariman seef yar baan ka soo siibay qatactu waxaan ku googooyey rajaai rajahaygii minhum dadkii adduunyada aan rajaynayey bidubaabihii caaradhiisa ayaan saa ugu jarjaray buu ku leeyahay falaadaa ninkani haddaba nin ahlu adduunyihii yaraani aniga ima arko waaqifan fii dariiqi ama waddada u taagan kani weligii ima aragan oo jidka u taagan oo wax weydiinaya weligii arki maayo buu yidhi anoo jidka u taaganoo wax weydiinaya ima arkayo ninkaasi walaadaa kan kalena yaraani ima arkayo qaacidan anigoo fadhiyo cinda baabihi albaabkiisa agtiisa anoo albaabka agtiisa ku sugaya oo wax weydii isle kaasna weligii arki maayo buu yidhi aniyun anigu qani baan ahay bilaa maalin maal la'aantii baan qani ahay caninaasi dadka ayaan qani ka ahay kullihim gebigoodaba maalna ma hayo dadka oo dhanna gani baan ka ahay walaysa alghina asalka aninimadu ma aha walaysa alghina qaninimadu ma aha ilaa can shay shayga in laga maarmo mooye wax kale laa bihi shayga in lagu maarmaasay qaninimo ma aha haddaad shilinka doonaysa inaad qani ka noqoto ka maaran buu ku leeyahay laakiin haddaad shilin ururi istidhaayo isaga qani ku noqo weligiiba qani laguma noqdo isaga faqri unbaa lasii siyaadsadaa faqri unbaa lasii siyaadsadaa aniyun qani ayaan ahay bilaa maalin maal la'aantii caninaasi dadka ayaan qani ka ahay kullihim gebi ahaan walaysa alghinaa qaninimaduna ma aha ilaa cani shayi shaygoo laga maarmo mooyaane wax kale laa bihi shaygoo lagu maarmaase qaninimo maaha odowrsaystilaah ku maarmi maysa shaygu waxba kaa dhigi maayo idaa daalimun markuu daalimku yastaxsinu qurxisto adulma dulmiga madhaban dariiq ahaan oo wallaja uu ku madax adaygo cutuwan xadgudub aawadii fii qabiixi iktisaabihi kasabkiisii xumaa uu ku madax adaygo fakilhu waxaad u tala saarataa ood u dayisaa ilaa sarfi layaali xawaadista habeenada layaalida iminka waxaa looga jeedaa un waqti unbaa looga jeedaa sarfigana waxaa looga jeedaa musiibooyin ilaa sarfi layaali waktiga musiibooyinkiisa u daa fa inahaa iyadu satubdii lahu waxay u muujin maa lam yakun lahu waxaanu ahayn maa lam yakun waxaan ahayn fii xisaabihi xisaabtiisaba waxaan xisaabtaba ugu jirin ayuu wakhtiga u sheegi doonaa wakhtigaa edbine udaa baa la yidhaahdaa wakhtiga ayaa edbiniye udaa ayaa la yidhaahdaa halkan haddaba kayagu idmaa aalimun buu leeyay idmaa aalimun idmaa aalimun idaa maydin yidhi idaa idaa idaa may alif buu ku taagay ayuu alif buu keenay soo maaha daa waa sax idaa aalimun bay ku haboon tahay madaa inaynu iska degno arood ahaan ku haboon tahay idaa aalimun marka qofka aalimkiihi yastaxsinu uu qurxisto aulma dulmiga uu qurxisto madhaban dariiq ahaanna uu u qurxisto oo walaja uu ku madax adaygo cutuwan xadgudub aawadii fii qabiixi iktisaabihi kasabkiisa foosha xun fakilhu waxaad u tala saarataa id u wakiilataa fakilhu waxaad u wakiilataa ilaa sarfi layaali dhacdooyinka habeenada fa innahaa iyadu satubdii lahu waxay u muujin maa lam yakun waxaan ahayn fii xisaabihi xisaabtiisa baan ahayne fa kan badanaa qad ra'ayna intaan aragnay aaliman nin aalima mutamaridan oo madax adag yara najma xidiga wuxuu arkayay kiihan kibir aawadii taxta dilli rikaabihi gaadiidkan uu fuushan yahay xadhkiisaba inuu xidigu ka hooseeyuu moodayay xidigaha inuu ka sarreeyuu isku haystay facamaa qaliilin camaadaasi horta maadani waa tii kaafada la odhan jiray cantanina waa bimacnaa bacd fabacda qaliilin in yar kadib wahwa fii khafalaatihi isagoo kafladihiisii ku dhex sugan ayay anaakhad fadhiisisay suruufu lxawaadii balaayooyinka dhacdooyinka buu ku leeyahay musiibooyinkeegii bibaabihi albaabkiisa ayay soo fadhiisiiyeen maxay fadhiisiiyeen dee musiiba la soo fadhiisiye albaabkiisa mafcuulkiibaa maqan anaakhad way fadhiisatay odhan mayno anaakad way fadhiisiisay suruufu lxawaadii dhacdooyinka buu ku leeyahay musiibooyinkeegii ayaa bibaabihi albaabkas ugu soo fadhiisiiyey kolka gaadiid ayuu ka dhigaya musiibo idinoo gaadiida awr yaroo raran ama farasya raran oo gebigoogaba musiibo ka samaysan ayaa albaabka loo soo fadhiisiiyey buu ku yidhi faabaxa wuxuu noqday laa maalun midan maal haysan walaa jaahun midan jaah lahayn yurtaja la filo maalna male jaahna male walaa xasanaatin xasanaadna ma hayo halkaa maxaa ka dambeeya walaa xasanaatin haye walaa xasanaatin tultaqaa ma yidhi tultaqaa ya-da u dambaysa dhibciya ma u sameeyey in dhibicyada laga daayaa fiicnaan lahayd walaa xasanaatin xasanaadna ma hayo tultaqaa lagula kulmo fii kitaabihi kitaabkiisii lagula kulmo xasanaad kitaabkiisii laga helayana meesha kuma hayo wax xasanaad ah oo kitaabkiisii laga helayaana ma jiraan faasbaxa wuxuu noqday laa maala waa la odhan karaa walaa jaahana laakiin gabaygaan inoo diidan laa maalun inaan idhaa weye faasbaxa wuxuu noqday mar qura uun fa'dani degdeg bay sheegaysaa markay musiibadii albaabka usoo fadhiisatay umuu noqday laa maalun walaa jaah waxaan maal lahayn walaa jaah yurtajaa jaah la rajeeyana aan lahayn jaahina meesha uu ka baxay walaa xasanaatin xasanaadna ma hayo xasanaadka oo tultaqaa fi kitaabihi kitaabkiisa dee laga heli doono ama taltaqi haddaad tidaa isba u ka heli doono ayay noqonaysaa wada xasanaatin taltaqi uu ka helayo isagu fii kitaabihi kolkaa yaltaqiba iyaduna noqon lahayd waxaan xasuustaa hergeysa waxaa jira nin ganacsadaha allah naxariista iminka u geeriyooday beri dhaweyd buu geeriyooday waxaa dhacday ninkii ganacsadaha ahaa hadal baan uga jeedaa markaa hadal ayaan uga jeedaa ninkii ganacsadaha ahaa uu kacay markuu kacay ayuu nin biyoole ah ayaa faraskii ku dhuftay halkan waa dariiqan horteenay ahayd faraskii dameerkii biyaha uu ku watay ayaa jeeday markaas xamaarintii alaabta u dejin jirtay mid kamida ayaa arkaya halkaasuu ka boodayo biyoolihii ayuu ku bilaabay markaasuu wuxuu <laughs> moodaya inuu dee sidii hore hayo moogtahay markaasuu la hadlo adeer adeer bu yidhi ninka taqaanay maihi iska daa bu yidhi biyoolaha <laughs> ya ninka taqaanay maihi bu yidhi waxba ma hayo buu leeyahay moogtahay allah naxariistay u geeriyooday imika faabaxa wuxuu noqday laa maalun maal midaan hayn walaa jaahun jaah yurtajaa la rajeeyana midaan hayn walaa xasanaatin xasanaat ultaqaa lagula kulmana midaan hayn fii kitaabihi kitaabkiisa wajuuziya waxaa lagu abaaliyey bilamri amarkii alladii amarkii kaana uu ahaa faacilan mid sameeya amarkiisii baa lagu amaaliyey wasaba calayhi lah ilaahay baa ku shubay sawta cadaabihi cadaabkiisii darnaa ayuu ilaahay cadaab aad u daran ayuu ilahay dusha kaga shubay markaa waa musiiba ayaa ku dhacday insha allah halkaa hainoogu joogo wallahu aclam